وآله وسلم ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل وهذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس شرح وقراءة كتاب الأربعين النووية ضمن سلسلة, سلسلة دروس في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله تعالى الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة إجابة جدير آمين آمين آمين يقول الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل yutiilu asafara ashcafa akbar yamuddu yadayhi ila asamaa yaa rabbi yaa rab wamaccamuhu xaraamu wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam waqudiya bilxaraami faanaa yustajaabu lahu rawaahu muslim faannaa yustajaabu lahu rawaahu muslim fadhigan ama majliskan waa majliska saddexaad ee majaalistii kitaabka aarbacuuna nawowiya aqrintiisii sharaxiisii aan ku jirnay caawana waa habeenkii ee saddexaad waxaan ka bilaabaynaa insha allah caza wajal xadiis tobnaad oo hadda aan akhriyey can abi hurayrata radia allahu tacala canhu waardaah qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam abi hureyre wuxuu leeyahy asagii allah ka raalli noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nabigeenna wuxuu yidhi ina allaha alla weyne tabaaraka wa tacaala ina allaha alla weyne tacaala kor ahaye tayibun waa mid wanaag badan laa yaqbalu ma aqbala ma yeelo ilaa ayiban wanaag mooyane wax kale ma aqbala wa ina allaha alla weyne amara wuxuu faray almu'miniina mu'miniinta waxaad faray bimaa shay ayuu faray amara bihi uu faray almursaliina dadka la soo diray oo rususha allah adeega alla ah wixii la faray ayuu faray muminiintana faqaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha arusulu war raggii la adeejiyow rusushiyey kuluu waxaad cuntaan min alayibaati waxyaabaha susuuban oo wanaagsan oo xalaashaa cuna wacmaluu waxaadna shaqaysanood qabataan saalixan shay wanaagsanna la imaado wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alliin abi rumeeyow kuluu waxaad cuntaan min ayibaati maa rasaqnaakum wixii aan idinku irsaaqnay kuwooda wanaagsan cuna ayuu rabbigeenna subxaana wa tacaala intaa markuu nabigeena sheegay uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay nabiga sala allahu caleyh waaalih wasalam arajula nin ayuu sheegay oo yutiilu safara safar aad u dheer ku jira musaafir ah ashcafa aad u basaasan oo timaha ay tataagan yihiin aqbara booraysan oo dharkiisa iyo jirkiisa aad uu boor u saaran yahay wasaqaysan kadibna yamudu yamuddu taagaayo yadayhi labadiisa gacmoodna ila asamaai samada saa ugu taagaayo yaa rabbi yaa rabbina ku dhawaaqayo rabbiyow rabbiyow rabbiyow wamadcamuhu wuxuu quudana xaraamun waa xaraan wamashrabuhu wuxuu cabana waa xaraamun xaraan wamalbasuhu wuxuu xiran yahayna xaraamun waa booli waa xaaraan waqudiya bilxaraami xaraan ayuu ku qadayaa uu lagu qadaysiiyey fa annaa sideebaa yustajaabu lahu ducadiisa iyo allabaryadiisa iyo rabbidiisa loo aqbalayaa saasuu nabigeen sal allahu aleyh waalih wasalam rawaahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan waa xadiidka tobanaad ee axaadiista arbaciinka ka mid ah wuxuu asal u yahay in qofka mu'minka ah uu xaraanta iska dhowro xalaashana uu daa'imo arinta ahna waa mamuur alambiyaau walmursaluun ilaahay subxaana wa tacala ambiyadii rusushii soo diray amar wuxuu ku siiyey inay wax wanaagsan cunaan wixii wanaagsanaa inay cunaan camalkana kiise wanaagsan ay sameeyaan amarka isaga ahoo la faray ambiyada iyo rusushii ayuu rabbigan subxaana wa tacala wuxuu faray muminiintana marka asal waxay u tahay xadiidkan wuxuu yahay in qofka muminka loogu baahan yahay inuu wuxuu cunaa ay noqdaan wax xalaal ahoo bannaan camalka uu suubin aanu ahaado camal saalixoo suuban taa marka laga gudba oo nabigeena calai salat slam laba aayadood uu sheegay midna rususha lagu faraa inay muxuu ahaa wanaagga eh, sameeyaan wanaag waxa wanaagsan ay cunaan muminiintan sidii oo kale ayadna lagu faray ayaa nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu keenay maal nin buu sheegay marka ninkaas jamiic asbaab qabuuli ducaa ataa biha shay la arka oo camal shay kasta oo muxuu ahaa ducada lagu aqbali lahaa waa la imaaday tan koobaad waa musaafir qofka musaafirkan ducadiis waa mustajaab waa maqbuul tan labaad waa nin aad u rafaadsan waa mudar timihiya muxuu ahaa feerfeeran oo muxuu kala taagan boorkii ayaa jirkiisii dharkiisii muxuu ahaa qariyey waa mudar aman yujiibu lmudara idaa dacaah tan saddexaad waxaa weyaan gacmuhu taagayaa gacmaha in la taagana waxaa weyaan asbaabta ducada lagu aqbalo kadibna yaa rabbi yaa rabbi rabbi ayuu wuxuu ku tugaya birububiyatihi tacaala ayuu ku tugayaa kadibna waxaa weyaan intaas markuu la imaado intaasoo asbaab muxuu asbaabta lagu aqbalayo ducada ayuu la imaaday maca daalika nabigeena calayhi salatu slam wuxuu aad u fogeeyey ood aad u baciidsaday qofka asaga ducadiisa in la aqbalo sababtu maxay tahay cunadiisa waa xaaraan ciyaadan billah tan labaadna wuxuu cabaayana waa xaaraan dharkii xiran yahay ood alla ku baryaa ama ku cibaadaysana waa xaaraan qadadiisa aad kusoo qaday ama aad ku qadaynaana waxaa wey waa xaaraan asbaabtaa darteed marka waxaa aad u foga nabigeena calayh salatu salaam intaasoo sabab ahoo wanaagsan asagoo la yimid asbaabtan ka dambeeyey oo cunka ah oo xaaraan xirashada ah oo xaaraan cabka ah ayaa waxaa weeyaan waxay keenaysaa in ducadiisa aan la ajiibin marka xadiidkan asal wuxuu yahay qofkii doonaya inuu muxuu ah ducadiisa la aqbalo an yuiiba macamahu cunadiisa inuu wanaajiyo alxadii alxaadi cashar xadiidka tobani koobaad can abi muxamedi alxasan ibn caliy ibn abi aalibin sibti rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslm warayxaanatihi radia allahu canhuma qaal xafidtu min rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waslm dac ma yuriibuka ila ma laa yariibuka rawahu الtirmidiyu wالnasaئiyu waqala الtirmidiyu xadiiثu xasanu صaxiix can abi muxamedi muxamed abihi waxaa laga wariyey alxasan ibnu caliy ibn abi aalibin ahaa sibti rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nabiga gabadhiisii kii ay dhashay ahaa asibtu huwa walad اlbinti gabadha wiilka ay dhashay waxaa la yidhahda asibu xafiidna waxaa la yidhaahdaa walad alibni wiilkaada canuga u dhalay isna waxaa la yidhahda alxafiid sibtu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle gabadhiisii kii ay dhashay ahaa iyo wa rayxaanatihi carfoonkiisii iyo udagiisii iyo ubaxiisii ahaay radia allahu tacala canhu radia allaahu canhuma isaga abiib allah ka raali noqdee cibaarada radia allaahu canhu saxaabada markuu qofka keligii soo islaamo ood keligiina yahay ayaa radia allahu canhu la yidhahaa haddii asagii aabbihii ay yihiin muxuu ahaa saxaabana waxaa la yidhahdaa radia allaahu canhuma ilan muxuu ahaa alxasan ibnu caliy bn abi aalibin waa saxaabi cali bn abi aalibin waa saxaabi radia allaahu canhuma labadood allah ka raalli noqdee haddii wiilkii iyo aabbihiis iyo awowgiis ay intaba saxaabo yihiinna radia allaahu canhum ayaa la dhahayaa haddii ay saxaabo badan la sheego magacoodan radia allahu canhum ayaa la dhahayaa isilaaxaas waa isilaax marka u yeela almuxadiuun dadka ahlu xadiidka ah waa afgarasho ay isku afgarteen oo isla ogsoon yihiin oo dhan looga leexanaynin sida asalka ah wuxuu leeyahay alxasan ibnu cali qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle waxaan ka xifdiyey dac isaga tag oo ka fogow maa shay ka fogow oo yuriibuka aw yariibuka ku shaki geliyo ilaa shay u fogow oo aad ilaa maa shay u fogow laa yariibuka aanan ku shaki gelinaynin rawaahu waxaa wariyey xadiidkaas atirmidiyu alimaam tirmidi fii jaamicihi ayuu ka wariyey waannasaa'iyu fii sunanihi ayuu ku wariyey waqaala tirmidiyu imaam tirmidina wuxuu yidhi xadiiun waa xadiid xasanun ee xasan ah saxiixun fiyow wanaagsan oona fiyow marka la fasiro laakiin xasanka waa musalax saxiixun waa mustalax xasanka waa xadiidka shuruuda sixada oo qof xadiidka saxiixa ah wuxuu leeyahy shan shardi shantaas shardi hal ka mid ayaa fududaanaya wa huwa adabtu qofka xifdigiisa iyo waxqabadkiisa ayaa khafiif noqona khafiifu dabti waa xasanka iyo saxiix intaas ku kala duwan yihiin waa xasanka lidaatihi xadiidka la yihahdo ama xasan likhayrihiga waxaa weeyaan waa xadiid eh, amaba riwaayaat duruq badan ku timid duruqda dhanna oo daciif ah kadibna isxoojisa ta ayaa xasan likhayrihi noqonaysa laakiin kan saxiixa ah iyo kan xasanka lidaatihiga xadiidka waxay ku kala duwan yihiin kan muxuu ahaa saxiixa ah, waxaa weeyaan taamu dabti xifdigiisa qofka wariyey oo raawiga ah waa taam kan xasanka ahna khafiifu dabti xifdigiisa ayaa khafiif ah oo aada u fudud intaas ayaa udhexaysa weyaan marka nabigeena sal allahu alayh waalih wasalam waxaa xadiid ka wariyey alxasan bn cali ibn abi aalib xasan bn cali bn abi aalib wuxuu la dhashay alxusein bn cali bn abi aalib oo nimanka la yidhahdo shiicada ama raafidada ay aada iyo aad ugu fidnoobeen oo ilaahaynimo gaarsiiyeen oo bini biniaadnimada ugu baxeen dilka la dilay dartiis ama darteed ayaay dhibaato bada isku geysanayaan utobiyada haddaad gashaan ama bishaan haddaan ku jirno tobankeeda marka la gaaro waxaa dhacaa wax xataa xayawaanka u samaynaynin toori in laysu qaata laysdaro madaxa bir lagu garaaca seefe laisku garaaca ilmo yar oo sabi ah oo xali dhashay in muxuu ahaa la dhaawaco dhiig laga daadiyo intaana looga aargudaa amaba loo murugoonaa dilka la dilay alxusein bn cabdi ibn abi aalib maca daalika sida saxda ah alxasan ayaa aad iyo aad iyo aad ugu fadli badnaa nabigeenna sal allahu alayh waaalih wasalam wuxuu ku sheegay fadiilo cajiib ah inuu sayid yahay iuu sheegay ina bnii hada sayidun wiilkaygan waxaaweya waa sayid ilaahayna wuxuu ku wanaajin doonaa laba kooxoodoo muslimiin ahoo weyn ayuu rabbi subxaana wa tacaala dhexdooda maslaxa ku keeni doonaa taana waxay ahayd nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam markuu dhintay oo khilaafadii ay socotay abu uma cumar uma cumaan uma caliy waa tii arrintii culseed dhacday oo saxaabata rasuli lahi sal allahu alayh waalihi wasalam hawshii khilaafadii laisku qabtay qabashadana waxaa keenay dilkii la dilay amiiru lmuminiin cumaan ibn cafaan ma dhiiggiiaan hormarnaa inaan mxu raggii qatalada ahaa oo dilay aan dhiiggoodii mxuu ah dhiiggiisii aan ka soo reebno oo raggii laga aarguda mise waxaan hormarinaa inaan khilaafadii islaamka dhisno kadibna ay saxaabadii laba firqoo aad weyn u kala jabeen midna cali u hogaaminaa midn midna uu macaawiye hogaaminaa arrintii sidii ay u taagneed culaysyo badan baa dhacay oo culimmadan ay yidhaahdaan lagama hadli kara wixii saxaabada dhexdooda ka dhacay afkaa laga qabsanaya tilka dimaaun sallama allaahu minha suyuufana fahal laa taslamu minha alsinatuna ta ayada waa dhiig ilaahay subxana wa tacala oo ka badbaadiyey gacmaheen inaan la galno carabkeen inuu ka badbaado marka waa shay waajib ah oon laga maarmaynin arrinta ayada marka ay dhacday waa tii uu sayd cali radi allahu tacala canhu geeriyooday oo ninkii cabdiraxmaan bin muljim alkhaariji uu dilay ninkaas markuu saa u dhintay khilaafadii reer ciraaq waxay ku wareejiyeen booskii cali waxay ku wareejiyeen alxasan kadibna xadiidkan isaga ayaa wariyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii ku shaki geliya ka tag oo shayga shakiga alleh ubax xadiidkan qofkii u horreeyey oo ku dhaqma muxuu ahaa alxasan ibn cali abi aalib radi allahu tacala canhu si camali ahoo muuqata maadaama raawigu uu yahay isagaa ku camal falay laa shaka saxaaba ka horreya ku camal falay way jirayaan laakiin camali shay ah oo muuqda oo weliba aad u weyn ninka ku camal falay isaga weyaan isaga ayaa runtii loo tiirin karaa wax badan warinta noqotaya ay ku camalfalkiiba haddii aad war sheegto ood warkii soo guurisa warkii adiga aad daba marto in la qaato waa adkaanaysaa kadibna wuxuu ugu tanaasulay ood u degay ninka la yidhaahdo mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu tacala canhu ardah ayuu khilaafadii islaamka ugu degay ood yidhi khalaas aniga hawshaan waan ka farxasho shuqulkuma lihi kadibna waxaa ku xaqiiqowday eh, almucjiza anabawiya aw anubuwa nabinimada nabigeena sal allahu aleh waali wasalam eh, hadalkii uu sheegay ayaa ku dhaboobay weeyaan ina hada ina bni hada sayidun wiilkaygan waa sayid oo laba kooxood oo muslimiinta ka mid aho aad u buu rabbi subxana wa tacala islaax ku samayn doonaa ku wanaajin doonaa marka eh, ninkaas waa ninka qofka muminkaana inuu kaga daydo arrinta iyada ah oo ruux shakila oo shakiba u gala inaad ka fogaato ruux shakiba lah hadda mucaamalaadka maaliga ah oo tijaarada oo kale waxyaaba waxaa jira cadcad oo iska muuqda dhar baad meel ka soo gadatay dharkii asaga ahaa qof baad ka gaday dharkii asaga ahna dhar muxuu ahaa fasaad iyo xumaan iyo loo adeegsada ma ahan waxaad soo gada soo gaday maalan bustaad soo gaday go-shaal baad soo gaday qamiis baad soo gaday shaarbaad soo gaday sarwaalka raggaad soo gaday wamaa ilaa daalika shay iska cad oo muuqdaad soo gaday kadibna waad sii iibisay e waa shay iskamxuu aha waadixa iska bannaan oon dhibaato lahayn marka laakiin mucaamalaad waxaa jira laisku haayo ma xaaraamba ma xalaalba culamada qaar waxay leeyihin waa wax bannaan qaar waxay leeyihin waa wax muxuu ahaa waxbaa ku jira qaar waxay leeyihin waa xaaraan waa laisku haayaa marka haddii aad diintaada salaamo la doonaysid waa inaad waxaa ka fogaata marka dac maa yariibuka wafii kulli baab yadkul hada tusaale ahaan arrimaha ku saabsan in la aado hadda baled albildan hayr alislaamiya oo muxuu ahaa la aado dadka in badan oo ka mid ah u yaacaan waa loo ordaa in badan waa laga hadlaa laa shaka caaqibadeeda waa caaqiba aad u liidan oo ilmahaagii iyo wixii kaa dambeeyey in badan inay badbaadin ay u badan tahay haddii adiga ataa aadan ku dhici balaayadii waa wax ishkaal ah laakiin nafci adduun waxbaa kaaga muuqda marka waa wax shaki badan lah weliba shakinimo waa ka gudbaysaa wax culuswa marka inaad ka fogaato wahaakada guurkii waa saas oo kale guurkii shakiga lah wahaakada kul alabwaab marka qofka muminka ah taas ayaa looga bahan yaha weyaan alxadii aani cashar xadiidka toban iyo labaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu abu hurayre waxaa laga wariyey allah ka raalli noqday qaala inuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh wasalam aw aqra alxadiid qabla اtafsiir can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam min xusni islaami اlmar'i tarkuhu ma laa yacnih xadiiثu xasanu rawahu الtirmidiyu wagayruhu hakada can abi hurayrata waxaa laga wari abu hurayra radia allahu tacaala canhu allah ka raalli noqde qaala abi hurayre inuu yidhi qaala wuxuu yidhi rasuulu llahi rasuulka alla naxariis iyo nabadgelyo dushiisa allaha yeele nabiga wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam min xusni islaami almari qofka muslimka ah islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah tarkuhu inuu ka taga maa laa yacniihi waxaanan isaga xusaynin inuu ka taga qofka muminka ah oo muslimka ah oo mustaqiimka ah wanaagiisa waxaa ka mid ah iyo islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah inuu shayga malayaniga ah malayaniga af soomaali waana carabi waa wax mxuu aha adig aan kukhusaynin wax adig aan kukhusaynin weyaan inuu iskaga taga islaamnimadiisa wanaaggeeda ay ka mid tahay saasuu nabigeen sal allahu alayh waalih wasalam xadiidka waa xadiid xasan imaam tirmidi iyo keyrkii ayaa wariyey alimaam almuxadi alalbanina fii jaamicihi jaamic sagiir wuxuu le waa xadiid saxiixa weyaan marka qofka muminka ah inuu aad iyo aad waxyaabaha aan khusaynin oo wakhtilumiska ah cantarabaqashka ay dadka qaar yidhahdaan inuu iskaga fogaado ood waxaa weeyaan dantiisa adduuniya aakhara wixii wanaajina uu muxuu qabto ayaa loo baahan yahay weeyaan الحديث الثالث عشر حديث سدح تبنات عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه laa yuminu axadukum xata yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi rawaahu lbukhaariy wa muslim can abi xamzata xamza abihi waxaa laga wariyey anas ibni maalikin anas oo ina maalik ahaa radia allaahu canhu allah ka raalli noqde eh khaadimi rasuulillaahi rasuulka alla adeegihiisa ahaa khaadimkiisa ahaa adeegihiisa ahaa sala allahu calayhi wasalam can inabiyi nabigu wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nabigeenna inuu yidhi laa yu'minu ma rumaynayo axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu ka jeclaado liakhiihi walaalkiis uu kala jeclaado maa yuxibu wuxuu u jecel yahay linafsihi naftiisuu jecel yahay rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey wa muslimun imaam muslim ayaa horaana waan soo sheegan kunyada maa sudira biabin aw ummin wixii aabba iyo hooye lagu hormariyo laga hormariyo abu fulan la yihahda ayaa kunya la yihahdaa marka abu xamza ayaa la yihahdaa xamza aabihi magaciisana waa anas ibnu malik alansaariy ee ree ansaareed ahaa wiilkan isaga oo sagaal ama toban sano jira ayaa hooyadiis umu sulaym radia allahu tacala canha ardaha ay nabigu keentay waxay ku tiri nabi allow wiilkan waa wiil yaroo aad u caqli badan Eh, aad u maskax furan inuu kuu khidmeeyaan doonayaan oo danahaada aad adiga qabsan karin ama kugu culus ama laga haboony inuu kuu qabto khidmo ila nin weyn inuu biyo keensado in waxyaabaha waad ku adag tahay khaasatan qofka mashquulka ah oo waxaa weeyaan axwaala almuslimiin muslimiinta xaaladooda u taagan oo amiira almu'miniin fadlan an yakuuna nabiyan lilumma inuu nebi iska badaa xataa qofka mas-uulka yar ah oo meel yar mas-uulkaa ah wuxuu baahan yahay cid caawiso oo gacanyaro u noqoto kadibna waxay tiri nabi allow wiilkan anas ayaa la yidhaahdaa waa wiil yar oo caqli badan oo muxuu aha xoog furan ha kuu khidmeeya adna u ducey nabigeena sal allahu aleyh waali wasalam wuuu duceeyey anas wuxuu ugu duceeyey saddex shay inuu rabbi subxaana wa tacala cumrigiisa horta dheerayo tan labaadna inuu maalkiisa ilahay subxana wa taala badiyo tan saddexaadna inuu awlaaddiisa ilahay badiyo subxana wa tacala saddexdaas shay ayuu nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam ugu duceeyey anas ibnu malik wuxuu ahaa aktar alansaari maalan ree ansaareed qof kamaal badan wuu yaraa marka dambe xitaa riwaayaad qaar waxay sheegayaan taariikhiga ah in anas ibnu malik timirtiisa riwaayaad qaar waxay sheegayaan cafwan in ay mxua timirtiisa ay laba jeer ali jirta sanadkii timirta hal mar bay muxuu ahaa waqtiga sayfka amaba kulaylaha ay timirta ayay muxuu ahay dhashaa inay laba jeer ay dhali jirtay oo laba jeer miro laga guran jiray kadalika awlaadiisii markii dambe u weynaaday oo indho beelay ilmihiisi kalama garan karin saddex boqol iyo ziyaad ay gaareen cumrigiisana waxaa weeyaan aakhiru man maat min saxaabati rasuli lah sal allahu alيh wali wasalam bibasra magaalada basra nin ku dhinta oo saxaabada nabigaasaa u dambeeyey boqol iyo ziyaad oo gaaray ninkaas nabigeena sal allahu alيh wali wasalam khaadimku ahaa ilaa uu nabi ka dhintana muxuu ahaa khaadim ahaa ee xadiidka soo saaray wa huwa min almukiriin dadka axaadiista badan nabigeenna ka wariy alah sala slam ayuu ka mid yahay can abi xamata abi waxaa laga wariyey marka wuxuu leeyahay ninka la yihahdo muxuu ahaa anas bin malik nabigeena sal allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi qofka iimaan lagama helaayo ilaa uu kala jeclaado qofka walaalkiisa muslimka ah wuxuu naftii la jeclay cilmi ayaa doonaysaa naftaadaad la doonaysaa waa inaad dhan cilmiga la jeclaato maal ayaa doonaysaa muslimiintao dhan maal la jeclaato madaxnimo ayaa doonaysaa inaad mxuu muuqato oo tirado hebel waa madax lagu yihahda waa wax bini aadan ku abuuran qofki iskala dagaalama mooyane muslimiinta la jeclow muslimiinta waxaad la doonaysaa magac wanaagsan iyo sumcad wanaagsan iyo an yakuuna dikrahum xasanan la jeclow caafimaad la doonaysaa laftaada la jeclow wahaakada marka nabigeena wuxu leh sal allahu alay ali waslm qofka iimaan lagama helaayo ilaa uu kala jeclaa muslimiinta wuxuu naftiisa la jecel yahay qofka walaalka muslimka ah iimaanka marka muxuu nafyu liimaan haddii aad aragto laba shay unbuu noqonaya nafyu asli اliimaan aw nafyi kamaali اliimaan in iimaanka asalkiisao dhan la tuura oo sidiisaba maxaagga lagu tuura oo la yidhahdo qofkan iimaan ma lahan macnaheeda waxay tahay qofkan waa murtad islaamnimaduu ka baxay waa gaalooba weeyaan hada ida nufiya aslu اliimaan midna nafyu kamaal اliimaan iimaanka kaamilnimadiisii iyo dhammaystirkiisi ayaa la anfinaya oo la diidaya xadiidkan marka wuxuu anfina maxayd ma qofka hadduu walaalkiis muslimka la jeclayn wuxuu naftiisa la jecel yahay ila nafta shuxi baa ku jira bakhaylnimo waxyoobada wada deeqo dadkii ayaa laga yaabaa inuu qofka rabo inuu isaga manqabada iyo shaygan wanaagsan isaga la gooni ahaado saasuu in badan bini aadamka saasuu ka samaysan yahay hadduu qofka marka la jeclaayo qofka walaalkii oo muslimka ah hadda madaxnimada siyaasadda laisku hayay iyo beladan waad aragteen qof dadka marka noocaasa ah oo naftooda anaaniyada badan iyo aniga ayay ugu haboon tahay iyo hawlahaas ku jira islaamnimada ma ka baxayaan oo ma murtadiin miya laa maya saas ma aha iimaankan la anfina marka wuxuu yahay kamaal liimaan iimaanka kaamilnimadiisii ayaa la anfinaya weyaan taas marka in lagu baraarugsanaada weyaan waxaa la mid ayadna ah mararka qaar kufri baa la sheegi hareecada kufri itnaani humaa kufrun fi nnaas laba shay dadka gaalnimo ay ku yihiin aacnu fi lansaab waniyaxatu cala almayit qofka inuu nasabka dadka dura ood yidhaha qole fulaan war ku inkaarta qaba noocaasa ah inuu yidhaha iyo in lagu dul ooyo qofka markuu dhinto nabigu wuxuu ku tilmamay sal allah alay slm labadaa shay inay gaalnimo yihiin ma gaalnimadii islaamnimada qof ka bixinaysaya maya kala waxaa weeye alkufru alar kufrun duuna kufri weyaan marka taana in la ogaado waa shay muhiim oo kufriga laftirkiisa wuxuu qaybsamayaa kufrun akbar wa kufrun asqar shirkun akbar shirkun asqar wahaakada nacam eh, nafyu liimaankana waa noocaas marka asl iimaanka iyo kamaal iimaanka ayay kala yihiin weyaan xadiidkan marka wuxuu anfina waa iimaankii kaamilka ahaa oo qofka hadduu naftiisa uun anaani noqdo inuu gaalooba maaha ee waxuu noqonayaa qof iimaankiisa uu tabar daran yahay dabayl kastoo u timaada ay dabagidin karto laga yaaba ducadiisii inay si fiican u soconin taiirkii iyo saamayntiisii oo mxuaha macsiyada iskaga celin lahay ay yaraato oo macsiyada ay soo weerarto imaanka haduu daciif noqdo tabar daraado cadow badan buu leeyahy imaanka islaamnimada cadow badan bay leedahay qalbiga cadow badan buu leeyay ibliiskii hawadii waxaa weeyaan kullu daalika way dhibayaan marka haddii ay tabar badan lahayn oy imaanka u daciifo laa shaka wax badan baa marka ka adkaani oo lagdi weeyaan alxadiid araabic cashar can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimi ila bإxdى ثalaaث aلthayib الzani wالnafsu bالnafsi wاltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca rawahu اlbukhaari wamuslim xadiidkan waa xadiidka afariy tobanaad waxaa warina cabdullahi bn mascuud can ibni mascuudin radia allahu tacala canhu ardaa xalay baan ka soo muxuu ahaa ishaarnay in yar oo manaaqibtiisa ka mid ah qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud qaala rasuulu اllahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaxilu ma bannaano damu mri'in qof dhiiggiis ma bannaano qofkaasoo muslimin muslim ah ilaa biixdaa alaa saddex shay in laga hela ma si kale dhiiggiis kuma bannaano tan koobaad athayibu azaani qofka garoobka ah ayibka waxaa la yidhahdaa man wuiat binikaaxin saxiix galma qof sameeyey ama ha noqdo rag ama dumar ha noqdo galmadana ku sameeyey nikaax aiixa ah. nikaax saxiixa ah ayaa waxaa la yidhahdaa athayib kaas ayaa la yihahdaa weyaan qofkaas noocaasa ah, athayibu qofka garoobka ah azani ee zinaystay asalka garoobka annaga waxaa u naqaana oo toos loo yihahdo inta badan caamka ah dumarka marka laakiin waa lagu ilaaqa guud ahaan ayibkaas marka macnahaas ayuu xambaarsan yahay man waطica binikaaxin صaxiix ayaa la yidhahda weyaan aayib azani qofka garoobka oo zinaystay iyo wanafsu naf oo binafsi naf loo gooyo naf baa mxua naftaan ay dishay wa iyadna waa loo dilaya nafti kan saddexaad wataariku lidiinihi qofka diintiisa iskaga tagay almufaariqu ka dhexbaxay liljamaca jamacada muslimiinta dhexbaxay xadiikaas rawaahu اbukhaariyu wamuslim ballantii uu ballan qaaday alimaam الnawowi caleyh raxmat ullah in badanoo ka mid ah arkaysaan in badanoo ka mid ah axaadiis ku yeelaan qeybta kalena weli intaan soo marnay oo axaadiis saxiix ah qaar xasan waan noo imaan doonaan laakiin habaatka unbaa muhiima marka waxaa marka in la ishaara muhiima masalada la yidhaahda athayib الzani qofka nikaax islaan xirtay oo weliba ku galmooday kadibna ku dhacay zina in la rajmiye ayaa la faray oo la isamray rajmiga waa qofka in dhagax nafta looga qaado weliba dhagxaan aan aad u weyneyn bay culammada leeyihiin dhagax muxuu aad aan u weyneyn oon aadna u yarayn in muxuu ahaa inta god yar loo qodo la geliyo kadibna dhagaxaas ilaa uu muxuu aha kaga dhinto lagu dilo seef baa lagu dhufan karay xabad baa lagu dhufan karay madfac baa lagu dhufan karay nin madfaca ku dhuftay la sheegay mardhaxdaas nin sargaal ka hor yimid b m ku dhuftaya la sheegay kuriyadan mxua marka wax walba lagu dili karaa qofkii marka in marka dhagaxaas lagu dila sababta maxay tahy waxay leeyihin xikmadda waxay tahay qofkan jirkiisa min madaxa timahaas meeshay ku yeelaan ilaa ciribta intaba waxay ku raaxaysteen oy macaansadeen xaaraan jirkiisa dhan maa wada macaansaden ciyaada billah marka in jirkiisoo dhan xanuun la taabsiiyo ayay keenaysaa marka arrintaas oo meel walba marka dhagaxu ku dhaca ila dhagax degdeg qofku ma dilo haddii usan ahayn jibaal weyn oo dhagax yar u yahay qofka muxuu ahaa aad degdeg uma dhinto marka sidaa darteed culimmada waxay leeyihiin sababta waa taas sababta waa taasay leeyihiin marka eh, ta iyada waa qodobka koobaad oo in la dul istaaga eh, muhiimka ah qodobka labaad waxaa dhici karta in la yidhaahdo shubha inay la soo arooriyey xadii noo imaan doona insha allah caza wajal nabigeena ala slat slam wuxuu amraya qofka haddii haddii la dilaayo ood wax dilayso inaad si wanaagsan u disho haddana qofka marka inta god la geliyo lagxaantan lagu garaaca waxaa ka fudud in qoorta laga jaro oo seef lagu dhufto marka waxay ka baxaysaa arrinta ahayd fa axsinu alqitla dilitaanka wanaajiya xadiidka ahaa ay ka baxaysaa dad baa noocaa soo aroorin kara ama soo arooriba jawaabtu waxay noqonaysaa faaxsanu lqitla macnaheeda ma ahan si sahlan wax u dil ma macnaheeda saas ma macnaheeda wuxuu yahay faaxsinuu alqitla biitibaaci اariiqa alatii amara allahu biha warasuuluh ilaahay subxana wa tala rasuulkii siday wax u fareen in loo dila u dil siduu inuu wax u gowracaana ay muxuu fareen saasaa loola jeeda qofkan fayiba zaaniga ahna in dhagaxa lagu dila waxaa weeyaan nabigeena sala allahu alayh waali wasalam axkaamtii ay sunnada la gooni noqotay ka mid tahay inkastoo jirto nusuus qur'aani ah oo la nasakhay oo arrintaa ka warramaysa amaba asalkeeda sugaysa xadiidka han iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu وarضاه ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslm qaal man kana yuؤmin biاllahi wاlyowm اlآkhir falyaqul khayra أw liyasmut wman kana yuؤmin biاllahi wاlyowm اlآkhir falyukrim jaarahu wman kana yuؤmin biاllahi wاlyowm اlآkhir falyukrim ضayfahu rawahu اlbukhaariy wamuslim can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibn sakhr dawsi radi allahu tacaala canhu ardaa cabdiraxmaan ibn sakhr dawsi waxyaabaha manaaqibtiisa waxaa ka mid ah inuu hooyadiis ay ahaan jirtay qof aad iyo aad diinta ugu fog gaal bay ahayd aadna wuxuu jeclaa inaa islaamto nabigu uu isku hoos rafiyey nabi alla wuxuu yidhi hooyaday dacwadii ayaan gaarsiiyey maca daalika lagama yaaba inay warkii dhegaysato weliba waxay maqashiisay cay aad u xun oo caynaysa nabigeena sal allahu aleh waali waslm isagoo aad u murugsan oo nabigu yimid markaasaa nabigeena sal allahu aleyh wasalam ilahay buu u baryey um, inaad hanuuniyo hooyadiis allaahuma hdi ummi abi hurayra kadibna uu ka tagay iyadoo mxuu ahaa diyaargaroobaysa oo qabaysanaysa oo islaamnimada diyaar uu u tagay kadalika aydan reer sidaasoo kale ayadna nabigeena sal allahu aleyh waaalih wasalam ilahay buu baryay oon abu hureero ka dhashay marka qofka daaciga ah waxyaabaha laga qaadan kara waxaa ka mid ah qofka daaciga ah oo dadka diinta ugu yeera amaba sunnaha ugu yeero iyo salaax iyo wanaag ama ha ugu yeero islaamnimada laftirkeeda o islaam ha ugu yeera oo dad gaalo oon islaamnin ha ugu yeera inuu ducadaas ka dhigto silaax iyo hub uu wato wax laga maarmaynin ikhwani fillah masaladaas masale muhiima weyaan abu hurayra wuxuu leeyahay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaa ana rasuula allahi sal allahu aley waslm rasuulka alle qaala wuxuu yidhi man kaana qofka had yuminu mid rumay billaahi alla weyne iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falyaqul ha ku qowla oo ha sheego khayran wanaag ha yidhaahdo oo ha dhaha ama ha sheega aw liyasmut ama ha iska aamusa waman kaana qofka had yuminu mid rumay billaahi alla weyne iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falyukrim jaarahu jiraankiisa ha karaameeyo jiraankiisa ama diriska ha karaameeyo waman kaana qofkaad yumin mid rume billaahi alla weyne iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falyukrim ha karaameeyo dayfahu martidiis ha karaameeyo rawaahu lbukhaariy wa muslim xadiidkan ikhwaani nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam makaarimu alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan oona waajibka ah oo ummadda dubdhexaadku ayuu caddaynaya wuxuu awaamirtiisa nawaahidiisa isaga rajayna inuu muxuuaha janneeyo maalintii qiyaamanay dhacayso oo yowma aljaza iyo walxisaab inay jirtana muxuu ahaa ee rumaysan hadal wanaagsan ha sheego carabkaada wax wanaagsan aa ka soo baxeena ama waxa iska aamusa qofkii ina asamca wاlbasra naam wlfuaada kullu ulaaika kaana mas-uulan qalbigii iyo carabkii iyo dhegihii wax walba lagu weydiinaya marka tan labaad qofkii ilaahay rumaysan iyo aakhara rumaysan ilaahay wax yar mahna ikhwaani fi llah wax aad u weyn allahu caiim ida dukira allah caza wajal wadukira aliimaanu bihi fahuwa shayun caiim fahuwa caiim laa acdama minhu tabaaraka wa tacaala wax ka weyn lama arka waana ogsoontihin waana la wada ogsoonyihin laakiin waxaa loo baahan yahy qalbigaaga in cadamadaas ay carabka uusan ahaanin in cilmiga bas uusan ahaanin cadamada alla subxaana wa tacala ay noqota tacdiim llahi caza wajal bilqalb oo cadamadaas alla ad weynaya subxaana wa tacaala qalbigaada ay saamayso oy raad ku yeelato oy qalbigaada ilaaliso oy ka saarta wax kasta oo cadamada alla diiday oo shirki ugu weyn yahay qashinqubnimo qalbigaadaadan ka dhigin cadamada alla waxay keenaysaa qalbigaadan waa maxalu nadari rabbi ilayk meeshuu rabbi kaa fiirnaa weyaan inaad ka ilaaliso kul اlardaan wاlawsaaq man kaana yuminu biاllah iimaankana waa taqaanaan waa qalbigii iyo lisaankii carabkii ah iyo xibnihii saddexdaa haddii aan la helin arkaantii iimaanka waa naaqis nus weeyaan marka qofkii alla rumaysan oo qalbigiisa ka rumaysan bidaraja اluulى carabkana ka rumaysan xibnahana inuu kaga camal fala la rabo waman kaana yuminu biاllahi walyowmi alaakhir maalinta aakhara iyo ahwaasheeda culayskeeda dhibka ka jira iyo yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih yowma yacraqu annaas yowma yaquumu annaas lirabbi alcaalamiin maalinta culus qofka rumaysan qofka jiraankiisa inuu karaameeyo ama deriska weliba hadda deriska culayskiisa ma yara wakhtiyada hore waxaa laga yaabaa in la kala fogaan jiray oo meelo kala fog la degnaan jiray hadda waxaa laga yaabaa hal shuqa ama flat hal guri oo saddex qol ka kooban iyo jiko ka kooban iyo fadhi ama laba qol iyo fadhi jiko ka kooban inay saddex qoys ku nool yihiin ama laba qoys ay ku nool yihiin duruuftaa keenaysa waxaa laga yaabaa laba guri oo iska soo horjooda ama laba maxaafilaad oo iska soo horjooda in lagu nool yahay waxaa laga yaabaa dabaqi kore gruba ku nool kii hoosena gruba ku nool tusaale ahaan qofka kor ku nool haddii aad muxuu ahaa eh, wax dhulka ku rida o kale tusaale ahaan oo meeshan ka sarraysa kuwa hoose ka sarraysay haddii aad wax muxuaha turo bir iyo wax la mid ah way dhibsanayaan jiraanka hoose laa shak ma garat waxaa weeyaan karaamadii meeshu waa ka baxaysaa bal bilcagsi idaa iyo dhibay gaaraysaa waxaa la mid a ah qur-aan xataa afdalu maa yustamac lahu waa qur-aanka inaad qur-aanka qofki intuu t v-ga shida amaba uu muxuu aha idaacadda shida amaba uu cajalka geliy kadibna uu kor u qaado waxaad ku dhibaysaa jiraankii hees iyo wax muxarma ayada xag iska dhig ilmahaagii inaad kontarooli weyda ay waxaa dhibaan jiraankii ama qashanka soo tuuraan jiraan marka xuduud ma lahan xaqiiqatan jiraanka karaamadiisa iyo suwartiisa iyo dhibka jiraanka loo geysta culayska uu leeyahay xuduud ma lahan arrintaas marka waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahy ikhwaani fillah in lagu baraarugsanaato in lagu baraarugsanaado loo baahan ya weyaan xaadiista nabigeena sal allahu aleh ali wasalam in badan wuxuu sheegaa in jiraanka meesha uu leeyah booska uu joogo in lagu naartaga xataa dhibka la dhibo nabigeena sal allahu aleh ali wasalam waa lala dardaarmay oo dardaaran culus baa lala galay jiraankii ilaa uu ka maleeyo sala allahu aleh ali wasalam in ay isdhexli doonaan aw xaq aljiyaar marka inuu baahan yaha laga yaabaa inuu kriis ka bixin waaya laga yaaba inuu buko ood xanuunsan yaha laga yaaba odan booqanin wamaa ila dalika inuu xataa fasaadsan yahay ama uu diinta ka yara qaloocan yaha laga yaaba weligaana addayn war ilahay ka baq waa tan ugu daran tan ugu culus weyan taan inaad jiiraankaadi hees dhagaysto salaadda fajar usoo bixin gabdhihii ay ka qaawan yihiin xumaan ay iska jirto wahakada ama muusig aad ka maqasho maca daalika weliga aadan muxuu ah salaadaadi aad ku taagnaato weyaan eh, aadaankiyaa dhowaan filaya hadduu mu aadanka dhow yahay eh, marka jiraankana xaqaas ayaa leeyahay tan u dambayso waxaa weeyaan in la karaameeyo qofka martida martida booska uu joogo boos sahlan maaha qofka martida ah boos aad u culus waa nabigeenana sal allahu aleyh ali wasalam iimaankii iyo aakhiradii rumaynteedii wuxuu isku xiray in la karaameeyo martidii marka waxaa isweydiinleh martida aan karaamaynayn maxay ta qof degan sawdsii haddii aad kugu soo hoyda oo guri sawdsii kulama martiya mise martida daabitkeeda muxuu yahay martida culammada waxay u dabti ay u shardiyaan laba shari laba shari ayay u shardiyaan khaasatan culamada muxaqiqiinta ah la yidhahda ragga aadka u tafatiro cilmiga waxay leeyihin laba shari baa loo shardiyaa shardiga koobaad wuxuu yahay qofka an ya'tii min makaanin baciid waa in magaalo kale ka imid ka imaaday oo waxaa weeyaan magaaladan kugu imaaday waxaad ka imaaday maalan gaarisa ama mandheera ama wajeer ama kasii fog ayuu ka yimid kadibna magaaladan ayuu muxuu ahaa yimid waa nin meel fog ka imaaday tan koobaad qofka sawtii ka tagay oo kugu soo hoyday lama yidhah dayf bi alictibaar marti lama yidhah waxaa la yidhaha zaa'ir waa qof booqasho kugu yimid midda labaad waxaa weeyaan an yaqsidaka waa inuu adig kuu qasta ood qofku ku socda ayaad markuu mandheero ka soo markuu mxuu ahay ama magaalada soo gelaayay qofku uu u jeeday oo toos kugu socdaan inaad labadaas shari ay sharinayaan laakiin hadduu magaalada iska imaada ninkii umadana wada dhexeeya in la karaamayna xaquu leeyahay waa wax faruudulkifaayaadka ka midta laakiin adiga inaad muxuu ahay dayfnimo ay kugu waajibtay ikraamkiisii saddexdii maalmood cunasiintiisii jiifsiintiisii wahakada wamaa ilaa dalika ikraamkiisii soo dhawayntii aad soo dhawaysay soo dhawayn lahaydoo muxuu ahaa waa in labadaas shari la helo haddii labada aan la helin qofka marka Eh, in la karaameeya lasoo dhaweeye hakada laa haka makaarim ahlaaq waa shay aad u ajir badan laakiin faradnimadii iyo wujuubkii adiga gooni ahaan kuu saarnaa uu kaa dhacaya marka labadaas hari ayaa loo hariya alxadiiث الsaadis caشhar can abi hurayraةa radi allahu tacala canhu ana rajula qaala lلnabiyi salى اllahu عalayhi waslm awsinii qaala laa taqdb faradada miraara qaala laa taqdb rawaahu اlbukhaariي xadiidkan waa xadidka lix tobnaad can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wari radia allahu tacala canhu ardaa ana rajula ninba qaala wuxuu yidhi lilnabiyi sala allahu calayh wasalam nabigan wuxuu yidhi awsinii nabi allow ii dardaaran wasiyi dardaaran aan ku dhaqmo nabi allow isi awsinii ii dardaaran qaala wuxuu yidhi nabigana sala allahu calayh waaalih wasalam laa taqdab ha carunin faradada ninka wuxuu soo celceliyey warkii iyo alabkii iyo su-aashii miraaran dhowr jeer ayuu soo celceliyey uu leeyahay awsinii ii dardaaran qaala nabigana wuxuu yihi sal allahu alayh ali wasalam laa taqdab caroonin rawaahu lbukhaariyu xadiidkaana bukhaari ayaa wariyey abi hurayra radi allahu tacala anhu ardaa wax badan buu waad arkaysaan axaadiista in badan oo ka mid isagaa warina xadiidkan afartanka Eh, iyo labada ka kooban kitaabkan inta xadiidu ku leeyaad garan kartaa culayska uu leeyahay iyo juhdiga uu geliyey marka rag badan baa saan horey u sheegay abu hurayre isku dhiririyey laakiin alxamdulilah culamo badan baa u istaagay oo kutub badan ka alifay oo difaacay raximahum allah wa xafidahum eh, xadiidka marka wuxuuna farayaa amaba ninkan wuxuu nabigu weydiye alayh isalaatu salaam inuu weydiistay inuu dardaarmo dardaarankana waad garanaysaan markuu ilahi subxana wa tacala yuusiikum allah amaba waalidka waladkiisa u leey waan kuu dardaarmayaa oo wax aada culus waxbaan kuu sheegayaa iyo dardaaran waa kala duwan yihin waxbaan kuu sheegay dhegayso iyo waan kuu dardaarmayaa laba macno culculus laba macnoo kala duwan ay leeyihiin dardaaranka marka wax aad culus waa lidalika qofku markuu geeriyoona waa dardaarmaya wuxuu sheegi jiray oo caadiga ah warka ahaa iyo dardaaranka isaga ahna xataa xugun ahaan isuma lahan xugun ahaan isuma lahan marka dardaaranka wax aad culus waa ninka nabigu u taga alai slat slam wuxuu nabi alla i dardaaran marka wuxuu rabaa inuu u dardaarmo shay adduuni aakhara u xifdiy wuxuu rabaa inuu u sheega nabiga sala allahu aleyh waali wasalam shay uu ku liibaano shay uu ka qaado nabiga sala allahu aleh waali wasalam oo ummadda kale usii gudbiyo nabiga hal kelima yidhi ha caroonin ha caroonin uu ku yidhi nabiga sal allahu aleh waali wasalam markaasaa ninka nabi alla i dardaaran wax yaray la noqotay marka caroonintii wax aan addu weynaan la noqotay ku celceliyey nabigu wuxuu ku khatimay warkii unuu ku bilaabay laa taqdab carunin macnaheeda marka maxay tan koobaad arrinta carada dhibka ay leedahay qofku wax dilaa markuu wax dilaa wuu caraysanya inta badan qofka markuu haweenaydiis fura inta badan wuu caraysan yahay markuu qofka aargudanaad wax dulminaa inta badan wuu caraysan yahay marka carada waa maftaxu shar shar oo dhan ayay albaab u tahay ay furo u tahay marka nabiga sal allahu alيh ali wasalam wuxuu meel adag saaray carada ilahay khatarta oo halista oo qofka muminka loo baahan yahy inuu carada iska ilaaliyo laakiin macnaheeda maxay tahay ha carooni laba macna yeelan kartaa kan dambe ayaan loola jeedaa tan koobaad waxaa weeyaan a iska ilaali haba carooninba oo weligaaba ha caroonin wax kasta haddii lagugu sameeyo madax muraaracso oo weligaa muxuu aqoonsani taas waa macno abiicada basharka nawcumaa ku yar adag inaadan caroonin nabigeena sal allahu alay wali wasalam aad u caroon jiray mararka qaar xadiidka dulyadayn markuu labada ragcad dujiyey nabiga sal allahu alay wali wasalam salaadihii afartaha mid ka mid ah halkaas istaaga asagoo weliba aad u caraysan warkii loo sheegayna waxaa weeye xataa wuxuu yidhi abadan ma ka dhegaysanin wuxuu yidhi mana hilmaamin lamana gaabinin halkaasuu la istaagay nabiga sal l slam markii muxaarimta alla lagu xadgudub nabiga waa caroon jire alayh slat slaam waxaa laga soo naqliya alimaam shaafici imaamuna man istuqdiba falam yaqdab fahuwa ximaar qofkii laga caraysiiyo oonan caroonin waa dameer waa hadal yar yar culus sida dhabta ah imaam shaafici wax badan baa loo tiiriyaa laakiin sixadeeda alcilm cinda allahi caza wajal nin ragnimada ay ku dhammaato ahaa diintaasa celinaysay sida dhabta imaam shaafici eh, diiwaankiisa markaad akhriso waad la yaabaysaa aad baad runtii nin cifatu nafsi iyo cizata nafsi ay ku jirta diintan iyo cilmigan u xambaara tahdiibiyey laa shaka alaa ina almumina muljam laakiin haddii mxuuaha uu daysnaan lahaa ood usan mxuu ahay eh, sandurnayn oo sharcigan usan sandurin meelo badan u kaba sicin lahaa raximahullah runtii ragnimo iyo cilmi iyo aqoon iyo muxuu ahaa caqli ayaa ku dhammaaday carada marka waawaa jibil waa shay mxu basharka ka uu ka samaysan yahay laakiin tan la diidan yahy maxay tahay tan la diidan ya waa tan labaad oo ah markaad caroota carada maxaa ka ratimi inaad wax dulmiso inaad ficil caradaas ay ku fartay aad samayso tan la diidaya marka taas weyaan laa taqdab ay laa tunafid maa yatlubuhu qadabuka caradaad waxay ku faraysa hayeeli macnaheeda taas weyaan taa khatarta ana wataa lakin haddii intaad caroota kadibna caradii aad iska qarsato waalkaadimiina alhayda waalcaafiina can innaas taas iyada ishkaal ma lahan insha allah caza wajal xadiidka toban iyo toddobaad الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم ولي وحنتاقنا هي صحيحينك عن أبي يعلى يعلى أبي سحال قوريي شداد بن أوس ninka la yidhaha shadaad ibnu aws radia allahu tacaala canhu allah ka raali noqde can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle wuxuu ka wariyey qaala rasuulkeena inuu yidhi sala allahu calayh wasalam naxariis inabadil dushiisa allah yeel nabigeenna qaala inuu yidhi ina allaha alla weyne kataba wuxuu farad yeelay wuxuu waajibiyey alixsaana samafal ama ixsaan calaa kulli shayin fii kulli shayin shay la arkaba in ixsaan loo sameeyo oo lagu sameeyo ayuu ilaahay farad yeelay amrayna fa idaa qataltum haddii aad wax dilaysaan fa axsinuu waxaad wanaajisaan alqitlata alficlata dilitaanka wanaajiya fa wanaajiya alqitlata dilitaanka wanaajiya wa idaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaaanna fa axsinuu wanaajiya adibxata gowraca wanaajiya walyuxidda ha afeeyo oo ha soofeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha soofeeyo oo ha afeeyo oo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu wuxuu gowracaa ha u raaxeeyo rawaahu muslimu imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan nabigeena sala allahu alayh waali waslem wuxuuna farayaa samafalka shayga in la wanaajiyo oo ixsaan loo sameeyo laguna sameeyo inaad shay diinteenna ay nafartay ood ilaahay subxaana wa tacaala nafaray ay tahay ayuu caddaynaa asal ahaan weliga adi qofka muminka waxaa laga rabaa inuu muxsin ahaado marka amila naba laba ayuu nabigeena keenay alayh slat slam wuxuu sheegay haddii wax la dilana in dilitaanka la wanaajiyo haddii wax la gowracana in gowrac la wanaajiyo saasuu nabigeena sal allahu alayh waalihi wasalam nafaray weliba hataa habkii wax loo gowraci lahaa ayuu nabigeena noo shegay alayh slat slam haddii intaad neef inaad qalato aad damacdo kadibna midi midi aan muxuu afaysnayn aad loo imaado kadibna aad ku kirkirto axsinu dibxa ma gelaysaa maya soo ma gelayso ma soconayso xitaa culimmada aadaabta marka wax la gowraca ay sheegaa waxaa ka mid ah in la waraabiyo biyi neefka intuun intaan la gowracin ka hore inaan laisku biraynin oo la kala qaryo xataa qaara sheegayaan waa kada marka in la wanaajiyo gowraca waa shay loo baahan yahay loo baahan yahay marka itlada dilkan waa saasoo kale bahal baad dilaysaa tusaale ahaan mudi oo ku dhiba amaba ha noqoto muxuu ahaa bahladan cadigoo socda ama ha noqdo muxuu ahaa alkalb alcuquur eyga muxuu ahaa boqnogoyska oo kale oo in la dila muxuu ahaa shareecada ina fartay iyo abeesadii oo kale iyo waxaa weeyaan wixii la midka ah xadaah dafada baashaan muxua hilibka ka dafto ilmaha gacmaha ka dhaawacday wax la ah in la dilo ayaa lisfaray dilkii asaga marka la dilaa in muxua inta la qabto kadibna lug mar laga jaro ee eh, qoorta mar laga jara ee eh, garab mar laga jara lama ogola waa qitla waxay kala duwan marka alqitla waadibxa qitlada laa tuxilu alaklu in wax la dilo wax kuma banaanaadaan oo maalan haddii aad muxuu ahaa neef disho ma soconaysa wax hadda xalaal ma noqonaysa laakiin dibxada waxbaa ku xalaaloob dabxigan inta badan waxaa loo adeegsadaa albaqaru waalhanam ariga iyo waxaa loo adeegsadaa iyo looda ayaa loo adeegsadaa laakiin geela waxaa la yidha annaxru waxaa weeyaan waa saasaa loo duleeya annaxru weliba waxaa weeyaan sida ay sheega aayaadka qur-anka ay sheegayaan iyagoo taagan inta log laga xihan sawaafa iyadoo log xihan inta toori loo qaataa saas ah, maxaa loo gowraca annaga lakiin saa ma samayn o ad aragta in la fariisiya saas loo biraya alcumuum marka taasaa muhiim marka in lagu dadaala horaana waa ti aan u sheegay oo waxaa weeyaan athayib azani oo dhagax lagu dilaa iyo xadiidkaana waidaa qataltum faaxsinu alqitla inay isdiidaynin oo qitlada loola jeedo habkii shareecada ay fartay in la maro taasaa ixsaankeeda ah alxadiid haamin cashar xadiid sideed tobanaad can abi darin waxaa laga wariyey jundub ibnu junaadata wa abi cabdiraxmaan mucaad ibnu jabalin can rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam qaal itaqi اllaha xayثuma kunt waatbic الsayiئaةa alxasanata tamxuha wkhaaliq الnaasa bkhuluqin xasan rawahu الtirmidiy waqaala xadiiثu xasanu wafii bacdi الnusakh xasanu صaxiix can abi darin waxaa laga wariyey abi dar jundub ibnu junaadata ninkaas saxaabiga ah iyo wa abi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihi mucaad ibnu jabalin axaadiis aan soo marnay inteeda badan oad arkaysaan kunyo ayaa hor socota taana muhimadda iyo qiimaha ay kunyada ka lahayd carabta agtooda ilaa haddeertaan la joogana ay sidaa tahay abu cali abu muxamed abu xusein abu yuusuf wahaakada xitaa qofka aan la aqoonin abu cali aa looga yaraa haddii loo kunyayna muxamedna way dhahaan oo hadda marka xajka ad tagtaan oo kale eh, qofkii aadan la aqoonin yaa muxamed aad maqli abaaba lagaaga yar yaa muxamed magac isaga dad badan oo culamada ka mid a ah, ama dad akhyaarta ka mid a ah, cala aqali taqdiir way dhibsadaan oo abu yaa muxamed qofka majhuulka ah oon la aqoon in muxamed la yidhah waxay leeyihin sax maaha magac kale ha loo raadiyo lakiin in qofka aan la aqoon moxamed sal allahu aleyh waalihi wasalam waa qof macluum lada alcaduwi waasidiiq cadowga iyo muxuuha qofka jecelba waxaa weeyaan aad baa loo yaqaanaa marka in qofka majhuulka oon la aqoonin ba la yidhah moxamed sax maaha leeyihin lba adda mxuu ahaa eh, daliil ku taagan maaha waa waxda kolle istixsaan iyo un wanaagu arag ay u arkeen nabigeena sal allahu alيh alih wasalam kolleyba magaciisa in lala baxana ishkaal kuma sugna marka kunyadaas waxay tusaysaa oo intaan soo marnay in ay carabta agteeda wax weyn ka eed kunyada qofka ay aqoonin abu cali ay leeyihin oo inay kunya u sheegaan rabaan marka wa abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabihiis mucaad ibnu jabal ahaa radia allahu tacaala canhuma abi dar iyo mucaad labadaba allah ka raali noqdeen can rasuuli illahi rasuulka alle waxay ka wariyeen sala allahu alayh wasalam qaala rasuulkeena wuxuu yidhi ittaqi illaaha war ilaahay ka baq xayumaa kunta boos alla iyo meel alla meesha aada joogta wa atbic raacsii alsayi'ata xumaantana waxaad raacsiisaa alxasanata wanaagga raacsii tamxuhaa xumaantii waa la tirayaa oo waxaa tiraya wanaagii tamxuhaa tamxu waa tira tamxuha waa ay tiraysaa weyaan oo wanaagii ayaa xumaanta tiri tamxuha way tiraysaa way baabi'inaysaa wa khaaliqi innaas dadkana kula dhaqan bikhuluqin abiicad xasanin ee suuban ee wanaagsan rawaahu tirmidiyu xadiidka imaam tirmidi ayaa wariyey wa qaala imaam tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun waa xadiid xasan ah wa fii bacdi nuskhi nusqooyinka qaarna waxaa ku yeela xasanu saxiix ayaa ku yeella weeyaan xadiidkaas waa xadiid xasana wa calaa khilaafi maa wacada bihi imaamuna annawowi waa xadiid xasan ah. xasankana waan soo sheegna wuxuu yahay siduu imaam alalbani caleyh raxmat ullahi fi saxi jaamic saqiir uu ku sheegay waa xadiid xasan xadiidkan marka wuxuu nafarayaa taqwada alle inaan la iman labada saxaabi ee iskugu tagay ninka la yihahda mucaad ibnu jabal oo abu cabdiraxmaan lagu eh, kunyadiisa ay tahay ayaan wax yar ka taabanaya wuxuu ka mid ahaa saxaabada nabiga sal allahu alayh ali wasalam dad waxay lahaayeen caadi ah iyo dad culamaa ay lahaayeen culamadii saxabado ka mid ahaa weliba quraadoo ka mid ahaa waxyaabaha lagu xasuusan kara waxaa ka mid ah fii masjidi bani salima meesha hadda qiblataynka loo yaqaano masjid alqiblatayn meesha loo yaqaano madiine qofka tagay ama tegi doona insha allah caza wajal allahna wadageey dhammaanteen iyada iyo xaramkaba marka masjidka asaga ah nimin reer bani saliimlaya ayaa degnaa mucaad bin jabal wiil dhallinyar u ahaa kadibna intuu nabiga sal alla ala slam cishaa la tukaday ayuu hor isdeen jiri niminkaa reer bani saliima dad iska beeroley iyo xoolanley iyo iska ahaayeen kadibna nabiga sal allahu alay ali waslam wuu la tukan jiray mucaad intuu meesha taga ayuu dujin jiri marka markuu nabiga salaada la soo uu soo ordaya dhowr kilomitr udheaysa masjidka nabiga ala sl slam iyo meesha ay reer bani saliima orod ayuu ku imaanaya kadibna salaadu gelinaya waa nin wiil dhallinyaro ah oo aad qur-aan ku xifdisan cod macaan aqoon lah shabaabnimadii iyo dhallinyaronimadii awoodin lah kadibna salaad buu gelaya suurat albaqara marka dabada qabanaya suurat albaqara waxaan filayaa arrinta ayada in anaga laftanaga hadda muxuu aha laga dhawaaqi doono suurat albaqara dabada qabanaya markuu dabada qabta kadibna aali cimraan inuu kuxijiya laga yaaba intaana waa dadkii waa taqaanaan maalintii dhan xoolaa lala jiray beeraa la falaayey dadki dad daaha ku jira o dad xanuunsan baa ku jira dad dan laha ku jira wahaakada boqolaal shid marti u joogtaa guryaha u joogaan tusaale ahaan marka boqolaal xaja la kala kadibna ilaa uu marka hawshiis ka dhameeya ayuu wadayaa waa la sabray waa la sabray waa la sabray raggii waa adkaysan waayeen ragga mida nin baa marka iskaga haray intuu ka goosta salaaddii ayuu xag ku tukaday kadibna mucaad markuu salaaddii dhameeya waxaa la yidhi ninka hebel hay salaad waa kaa waa kaa tagay markaasa wuxuu yidhi ninka asaga waa munaafiq halkaas usii raaciyey waa laad kale mogta marka halkaas ugu dhuftay ninkii aad bu xanuunsaday nabigu u tagay sal allahu alay wali waslm mucaadaa loo yeehay istijwaab statement in laga qoro marka waa loo yeehay waxaa la yidhi mucaadow arrintaa ma samaysay waa nacam war kale ma jiro ilan been saxaabada nabiga ala sla sl sooma martay markaas waxaa lagu yihi nabiga sal l sl wuu ku yihi ninka mucaada afattaanun anta ya mucaad war nin diinta dadka ka fidneeyo oo ummadda iyo rabbigood isku dira miyaa tahay mucaadow maxaa kugu dhacay dadka haddii aad dujinaysa suuradaha gaaban bishamsi iyo leyl iyo duxaaha iyo wix la midka ah ku deji maxaa yeeley dadka waxaa ku sugan dad jiran dad dalla dad waxaa weeyaan hawlalah wahaakada noocyo badan ay kala leeyihiin oo kamaa qaala alayh isalaat slaam marka saas yeelaa lagu yidhi darsi adag baa la siiyey marka marka ninkaas noocaas u ahaa radi allahu tacala anhu arda wax badan axaadiid badan oo asaga khuseeyo badan way jiraan waa ninka loo diray isaga iyo sayid cali radi allahu tacala canhuma loo diray yeman oo lagu yidhi tataawaca walaa takhtalifa war is-ateeca waa iskhilaafina marka aclamu hadi اlumma biاlxalaali wاlxaraam nacam in lam takuni daakira marka mucaad marka iyo ninka la yidhaahdo abu dar waxay nabigeena ka warina alay slat slaam in nabigu uu leeyahay war ilaahay ka baq meel alle meeshaad joogtaba kaliga ahaw ha lagula joogo magaalo joog baadihi joog diyaarad saarnaw bad ku jir gaalo kaligood dhex joog ama muslimiin kumanaan dhex taagnaw ilaahay weligaa ka baq cabsi ha kugu jirto amaba aamin aad ahaatid meel alla meeshaaad joogta ilahay ka baq subxaana wa tacaala kadibna bini aadamka abiicadiisa waxay tahy inaa dembi uu ka dhaca in dembi bini aadam ka dhaca ayaa abiicadu ah haddii dembi uu kaa dhacana waxaad samaynaysaa wanaag raacay wanaagga isagaana wuu tirtirayaa wanaagga isagaana wuxuu tirtirayaa xumaantii basharka ilaahay uu khalqay annaas dadkana almuslimu waalkaafir qofka muslimka ah ama gaalka ah wuxuu adaba ahaada wa khaaliqi innaas isma jinsi wa wa khaaliqi innaas dadka kula dhaqan bikhuluqin abiicad xasanin ee suuban culimada qaar ka mid ah waxarkay ka hadlayaan xusnulkhuluqa waxay leeyihiin kafu اlأdaa wa badlu الnadaa wالصabru cala اlأdaa wاlwajhu اطalqu intaas ayaa xusnulkhuluqa ah tan koobaad waxaa weeyaan in qofka uu dadka shartiisa ka reebto oo shartaada ummadda ay ka badbaado waa qodobka koobaad qodobka labaadna shayga macruufka ah iyo wanaagga ummadda inaad badli iyo siismo aada muxuua siiso xaqoyan wax jilacsan wax carfa waxa la jecel yahay badl الnada tan saddexaad dadka dhib kama dhammaado basharka waa lagu dhibi masjidka anaad fadhidaa qof baa ku dul oo halkaa muxuua ah kaaga istaagi ama adoo muxua ah meel yara ku jiray ayuu intuu mxua ah soo maqiiq muxuu ahaa ku ciriirinaya ciriiri odag gelinaya oo neefta kugu xirmiba waa dhib laa shaka boos aad ah ku jirtay ood weyse u baxday ood maro yar dhigatay lama ogola boosxirashada abcan sharcan lama ogola laakiin qofka weyse u baxay meeshaan u fadhiyey masquul u baxday u baxay uu soo noqday meeshii muxuu inta laga tuurayaa la fadhiistay dhib waa ah. dhibka asaga marka waa inaad ku sabarta wasabru cala aladaa waxay ka mid tahay xusn khuluqa dabci wanaagay ka mid tahay waxaa u dambeeya alwejhu dalqu wejiga muxuu ahaa furan dadka qaar waxaad is leedahay weligoodba xataa inay dhowla oo adagta nabigeena sal allahu aleyh waslem saxaabada nabiga waxay leeyihiin qaar ka mid ah ama in badanoo oo ka mid ah, waxay leeyihiin nabiga alle ima arkin ilaa tabasama markuu indhahay saaraba uu dhool waa khuluqi muslimiinta dad baa ku islaama ikhwaani dhowl iyo weji furfurnaantaas ku islaama xusn khuluq waa noocaas marka in ummaddii aad waxaa weye dhibkaada ka reebato inaad waxaa weeyaan wanaaggii iyo macruufkii aad siiso ama ha noqdo mid muuqda oo la taaban karo ama mid qarsoona macnawi ha noqda kadalika dhibka ay kugu qabanayaan aad ku sabarto kadibna aad weji furfuran ku qaabisho afartaas qodob haddii lagaa helo waaad ku sifowday abci wanaagga nabigeena sal allahu alayhi wasalam amarkiisana waad qaadatay wanaag badanna waa lagu rajaynayaa hada wallah aclam sal allah waslm ala alihi wala cabdihi warasulihi mustafa